بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله المسألة الرابعة مسألة أفراد من المسائل الأربع من الباب الأول الباب الأول أفر مسألة ku jirta soo muusan dhihin waa masaladii marka ugu dambeeyey saddex masalaan soo qaadanay الجuمل الkhabarية جuمlada khabariga ah almansuubaة إilى الkhabر jumlooyinkaa marka waxay u qaybsamaan inshaa'i iyo khabari wa hiya jumlada khabariga ah almuxtamilaةu waa midda ixtimaasha liلtasdiiqi والtakdiib in la rumeeyo iyo in la beeniyo labadaba waa ka suura gashaa maca qaطci nadari ayadoo fiirida laga leexina can qaa'ilihaa qofka ku qowlay taxtamilu الsidqa wاlkadiba lidaatiha bay leeyihiin lidaatiha waxay ula jeedaan qaa'ilka haddii aan la fiirin inshaaga laakiin kama suuroobo tasdiiq iyo takdiib haddii uu ku yidhaahdo qum sadaqta ama kadabta ma dhihi kartid maxaa suurooba laakiin imtihaal iyo cisyaan inaad qiyaamkii aa samaydo iyo inaad diido kaa suurowdaa laakiin jumlada khabariga ah tasdiiq iyo takdiib labadaba waa ka suuroobaan haddii la yidhaahdo saafara caliyun sadaqtana waad dhihi kartaa kadabtana waad dhihi kartaa soo maaha maa saafara caliyun haddii la yidhahdana waa la mid sadaqtana waa dhihi kartaa kadabtana waa dhihi kartaa hadalkaa saafara caliyun ah ama maa saafara caliyun ah runna waa noqon karaa beenna waa noqon karaa goor muu run noqonaa haddii uu waaqicahee uu mutaabaqeeyo goor muu been noqonaa haddii waaqica ah uusan mutaabaqaynin waaqicuu mutaabaqiye waxaa loola jeedaa safarka aa sheegee haddii xaqiiq ahaan uu dhacay ma mutaabaqayninna wa hadduusan dhicin xaqiiqatan hase ahaatee qaa'ilka marka la fiiriyo jumlada khabariga ah waa saddex nooc maa laa yaxtamilu ila sidqa wamaa laa yaxtamilu ila alkadib wamaa yaxtamilu alsidqa wاlkadib maa laa yaxtamilu ila sidqa waa khabarkii ilaahay iyo khabarkii rasuulka salى اllahu عalayh wعalى alih wasalam laa yaxtamilu ila sidqa runna waa noqon karaa beenna waa noqon karaa ma jirto laa yakuunu ilaa sidqan nooca labaadna maa laa yaxtamilu ila اlkedib nina intuu soo istaagay qarniga hadda aan ku jirno wuxuu yidhaahday ana nebiyun bacda muxamadi salى اllahu عalayh wعalى alih wasalam hada kalaamu wa hada khabaru laa yaxtamilu ila اlkedib runna waa noqon karaa beenna waa noqon karaa ma jirto nooca saddexaadna maa yaxtamilu sidqa wاlkadiba waa khabarka caadiga ah sida saafara caliyun ama maa saafara caliyun iyo wixii la mid ah wuxuu yidhaahday allatii jumladaas jumlooyinkaas khabariga ah oo lam yadlubha alcaamilu ayada caamilku uusan dalbin luzuuman dalaban dalabkaasoo lusuuman laazim ah yacnii caamil oo ayada maxalkeeda ku camalfala uusan jirin ilaan jumlada khabariga waxaa dhici karta caamil ka horeeyahee inuu ku camal falo oo fii maxalli rafcin ay noqoto ama fii maxalli nasbin ay noqoto ama fii maxalli jarin ay noqoto wayasixu اlistiqnaa'u canhaa ayna ansaxe in laga kaaftoomo bikhilaafi اljumlati sidaas waxaa ka duwan laakiin jumlada alatii yadlubuha alcaamilu caamilku uu dalbaa طalaban lusuuman طalab oo laazim ah ka jumlati اlkhabari sida jumlada khabarka ah caamilaa ka horeeya caamilkaasaa rafcina caamilka ka horeeya oo ah tusaale ahaan mubtada'a ama inna ama kaana iyo wixii la mid ah wاlmackiyati biاlqowli iyo jumlada maquulu qowlka dhacda jumladaas khabariga ahna caamil baa dalbay luzuuman fahiya fii maxalli nasbin caamilkaas oo ah qaala iyo wixii la mid ah wa bikhilaafi sidaas waxaa ka duwan maa laa yastixu اlistiqnaa'u canha wixii aan laga kaaftoomi karin ka jumlati sila sida jumlada silada ah allatii laa maxala laha min acraab caamil oo dalbaahu ma jiro waa jumlo khabari ah tusaale ahaan caamil dalbaa laakiin ma jiro laakiin lagama kaaftoomi karo marka meeshaan soo geli mee jumlada khabariga ahoo laga hadlaayo waa jumlo caamil ku camalfala uusan jirin wayasixu اlistiqnaa'u canha lagana kaaftoomi karo in waqacat bacda الnakiraati اlmaxda haddii ay dhacdo nakiraadka maxdada ah ay اlkhaalisati khaaliska ka ah mimaa yuqaribuha min almacrifa wax macrifo u dhoweeya ka maran fa sifaatun ay fahiya sifaatun waa sifaat wuxuu leeyahay jumlada khabariga ah haddii ay dhacdo bacda annakira almaxda fahiya sifaatun oo waqacat ama haddii ay dhacdo bacda almacaarifi almaxda macaarifta maxdada ah ay alkhaalisa ka maran min shaa'ibati tankiiri nakiranimo baraxeed barax nakirannimo hadduu ka maran yahay fa axwaalun ay fahiya axwaal jumladaas khabariga ah waa xaal oo waqacat ama haddii ay dhacdo bacda hayri lmaxdi mid maxdi ah hayrkiis haddii ay dhacdo kayrulmaxduh waa tee allatii waana midda yakuunu fiiha dhexdeeda u ahaado shaa'ibatu tacriifin min wajhin dhinac marka laga fiiriyo tacriif barxiisa ku jira wa shaa'ibatu tankiirin tankiir barxiisna waa ku jiraa min wajhin dhinac kale marka laga fiiriyo oo minhumaa min annakiraati waalmacaarif ah famuxtamilatun lahumaa ay fahiya jumladaas khabariya muxtamilatun waxay ixtimaashaa lisifaati waalaxwaal haddii ay dhacdo bacda gayri اlmaxdi min الnakira wاlmacrifa jumladaas khabariga ah taxtamilu an takuuna sifatan wa taxtamilu an takuuna xaalan wuxuu haddaba noo soo sheegay nakiro maxdo ah ka bacdi jumlada khabariga ah haddii ay dhacdo waa sifo macrifa maxda dabadeed haddii ay dhacdana waa xaal nakiro aan maxdo ahayn yacni tacriif uu dhinac uga jiro ama macrifa aan maxda ahayn oo tankiir dhinacu uga jiro labadaas ka bacdii haddii ay dhacdo jumlada khabariga ah laba waddaba waa kuugu bannaan tahay inaad sifo ka dhigto inaad xaal ka dhigto waa tii marka la dhihi jiray aljumalu wa shibhu اljumali bacda almacaarifi axwaal wa bacda annakiraati nucuud wa bacda gayri اlmutamaxidi yajuusu fiiha alamraan intii uu kaaga sheekayna haddaba fahiya muxtamilu lisifaati walaxwaal waxay ixtimaashaa sifa inay tahay xaal inay tahayna waa ixtimaashaa markuu hore noo soo lahaa wahiya alatii yatlubuha alcaamilu lusuuman marka uu lahaa caamilaa dalba ahoo lusuumu dalbaa waa midaan laga maarmin yacni ilaan xaalka laftigiisa yadlubuha alcaamil sax jumladan xaaliyada caamil soo dalbi maayo caamil waa dalbaa laakiin lusuuman marka ma aha wadaalika maca wujuudi اlmuqtadi marka labadaba ixtimaale kii keenaayey sifanimada iyo xaalanimada waa inuu meesha yaallo waintifaa'i اlmaanic maca intifaa'i اlmaanic maanicana waa inuu meesha ka maqan yahay marka labadaba ixtimaale sifanimada iyo xaalanimada wixii keenaya waa inay meesha yaallaan in sifo laga dhigo ama in xaal laga dhigo maaniciina waa inuu meesha ka maqan yahay falmuqtadii lilwasfiyati wasfinimada waxaa keenaaya tamaxud adtankiir nakiranimo inay hee ay khaalis u noqoto yacni waxaa ka horeeya nakiro khaalisa inuu yahay huwa aladii yaqtadii an takuuna haadihi اljumla sifa wاlmuqtadii lilxaali'ati xaal inay noqotana tamaxud aلtacriif waa in macrifanimadiisu khaalis ay tahay markaasay xaal noqon kartaa wاlmuqtadii lahumaa xaal iyo sifo labadaba inay noqdaan waxaa keeni kara cadamu tamaxud altacriif waاtankiir tacriif iyo tankiir maxdi ah waa inuusan meesha oolin tankiirkiina waa in lagu jiro oo tacriif dhinac uga jiro tacriifkiina waa inuu tankiir dhinac uga jiro haddii meeshaas uu yaallo tacriif oo tankiir uu ku jiro ama tankiir uu tacriif uu ku jiro jumladii khabariya labadaba marka waa ixtimaashaa hada huwa اladii yaqtadii alwaصfiyaةa wاlxaaliyata macan wاlmaanicu lilwaصfiyati intifaaءu اlmaanic maxaa laga wada hadda wاlmaanicu lilwaصfiyati wasfiyada waxaa keeni kara aliqtiraanu bilwaawi wa naxwihaa waaw iyo wax la mida inay la xidhiidhsadaan haddii jumlada khabariga ah waaw ay ku jirto sifo ma noqon karto oo tusaale ahaan qowluhu tacaalى ow kaladii mara calىa qaryaةi wahiya khaawiyaة calىa curushiha waa jumlo khabari ah bacda nakiratin dhacday soo maaha ow kaladii mara calىa qaryaةi wahiya khaawiyaة calىa curushiha bacda nakira sooma dhicin ma la sifay karaa hadda lama sifay karo jumladaas wahiya khaawiyatu mubtada ee khabar ka kooban wasfi lagama dhigi karo limaada lidukhuuli اlwaaw waliwujuudi اlwaawi fii awaliha maxaa laga dhiga haddaba marka waa in la xaaleeya marka wاlmaanicu lilxaaliyati xaalnimadana waxaa diida aliqtiraanu bixarfi اlistiqbaal xarfu اlistiqbaal inuu jumlada la xariirsadana xaalnimada waa diidaa tusaale ahaan innii daahibun ilaa rabbii sayahdiin ma la xaalayn karaa innii daahibun ilaa rabbii sayahdiin xaal ma laga dhigi karaa jumladaas sayahdiin ah maya sayahdiin xaal uu i hanuunin doono mustaqbalka lama dhigi karo liأnna alxaaliyata aw liأnna alxaala wاlistiqbaal diddaani mutanaafiyaani ilaan xaal iyo istiqbaal labadoo dhib bay isku yihiin anigu rabbi baan aadaa sayahdiini xaal uu i hanuunin doono mustaqbalka sax ma ahu see la yeela haddaba waa in istinaaf laga dhiga marka wاlmaanicu lilwasfiyati wاlxaaliyati wasfinimada iyo xaalinimadana waxaa diidi kara labadoodaba fasaadu اlmacnaa macnaha inuu faasid noqda kamaa taqadama fii jumlati laa yasamacuun sida aan ku soo marnay jumladii laa yasamacuun wuxuu hore noo soo yidhi xaalna kama suuroobo ilaan xaal haddii laga dhigo xaaladaas waxay noqonaya xaala muqadara sidoo kalena wasfi lagama dhigi karo labada macniya fasaada oo see la yeelaa markaa waa in laga dhigo jumlatun musta'nafa mihaalu اljumlati alwaaqicati bacda الnakira almaxda jumladii dhacday nakiro maxda'a dabadeed miihaalkeedu wuxuu yahay xaala kownihaa sifatan ayadoo sifo ah qowluhu tacaala xataa tunazila calaynaa kitaaban naqra'uh fa jumlatu naqra'uhu oo min alficli waalfaacili waalmafcuuli fii mowdici nasbin sifatin likitaaban ilaan kitaabkiiaa nakiro maxda'a soo ma aha jumladaas min alficli wاlfaacili fii maxalli nasbin nactun likitaaban liannahu ay kitaaban maxaa yeelay nakiratun maxda waa nakiro maxda ah waqad madat waxaa horay kuu soo martay amhilatun ثalaaثa tusaalayaal saddex ah oo min daalika min daalika muxuu ka wadaa min wuquuci اljumlati jumladii sifatan inay noqoto linnakirati اlmaxda nakira maxdaa inay jumladu sifo noqoto fi اlmas'alaةi الثaaniya ayay kugu soo martay cinda alkalaami markii laga hadlayo calى اljumlati الtaabicati limufrad jumlada taabica mufrad u ah saddex miihaal baan ku soo marnay jumlo khabariye ah oo nacti ah oo fii maxalli rafcin ah iyo sidoo kale mid fii maxalli nasbin ah iyo mid sidoo kale fii maxalli jarin ah mid waxay ahayd min qabli an yaatiya yowmun laa baycun fiihi walaa khulla jumladaas marka waa jumlo oo nacti ah fii maxalli rafcin nactun liyowm iyo waاtaquu yowma turjacuuna fiihi ilى اllah oo fii maxalli nasbin ah iyo liyowmin laa rayba fiihi oo fii maxalli jarin ah soo marnay ومiثaaل الجuملaة الواaقعة جuمlada dhece baعda المacriفaةi الmaحضة xaala kwniha xaalan ayadoo xaal ah qowluه taعaalى وlaa تmnun تsتكثiru bالrafci la akriyo وlaa تmnun ha galladaysanin تsتكثiru xaal aa tahay midkii dalbaaya wixii aa bixiday wax ka badan waxa aad bixiday oo aad galladaysatay wax ka badan in lagu siiyo adoo raadina ha bixinin macnihii saasuu noqday birafci marka uu leeyahay muxuu ka ixtiraazaa haddii la iskaaniyo oo la yidhahdo walaa tamnun taas taktir in la yidhaahdo qadrigana waxaan ku soo marnay inuu yidhahdo waa qiraa'adii alxasan ibn abiاlxasan albasri quraa'da sabcada ah wuxuu yidhaahday waxay ku ijmaaceen birafci tastakiru tastakiru in la rafciyo quraa'da sabcadaa dhexdooda wuxuu yidhahday waa ka ijmaac laakiin eh, alxasan albasri baa wuxuu akhriyuu yidhaahday tastakir in la jasmiyo maxaa lagu takhriijina haddaba waxaa laga dhigah yidhahda bedel walaa tamnun tastakir walaa tastakir aa laga wadaa markaas tamnuntaasaa laga bedelaa fajumlaةu tastakhiru min alficli wاlfaacili xaalu min aلdamiiri اlmustatir waxaa laga xaalaynaya damiirka ku asuran fii tamnun tamnun faacilkeedii oo anta ah aa laga xaalaynaya damiirkaasoo almuqadari daalika damiiru damiirkaasoo lagu soo qadaraa bianta lagu soo qadaraa hadda waxa meesha ku asturan carabta lafdi uma aysan dejinin waxaa meesha ku asuran damiirka mustatirka laa lafda lahu lafdi ma laha waa macno aan lafdi lahayn see la yeelaa marka macnihii wuxuu u baahan yahay dadku in la fahamsiiye waxaa loo soo isticaaraystay damiir baaris ah oo ah anta antadaasuu marka ku macno yahay ee waxa meesha ku asurana antadan ah lagama wado ee kaasuu ku macno yahay wahuwa macrifatun maxda waana macrifo maxda ah yaa macrifo maxda ah midka wax laga xaalaynaa oo ah faacilka tamnun lianna damaa'ira maxaa yahe damaa'irta kullahaa gebi ahaanteed macaarifu waa macaarif maxdatun waa maxda ah bal hiya iska dhaaf acrafu lmacaarif macaarifta waa midahee ugu macrifaysan laakiin sax ma soo maaha acrafu lmacaarif waa lafdu اljalaala maxaa sabaabeed haddaba inuu yidhaahdo bal hiya acraf asitta macaarifta lixda ah damaa'irta ugu macrifaysan inuu saas dhayahayd wa mihaalu اljumlaةi اlmuxtamilati lilwajhayni jumlada labada weji ixtimaasha tusaalaheedu wuxuu yahay labadee weji aلصifati wاlxaali labadaba ixtimaasha mihaalkeedu wuxuu yahay alwaaqicati oo dhacaysay bacda nakira hayri اlmaxda jumlada labadaba ixtimaale laba meelood baa marka laga heli karaa soo maaha in waxa ka horeeya uu yahay nakira hayru maxda jumladaas marka labada waa ixtimaali kartaa iyo waxa ka horeeya inuu yahay macrifa hayru maxda hadda marka wuxuu ku miiaalinaa nakiradii hayru maxdadahayd naxwu qowlika adoo yidhaahda marartu birajulin saalixin yusallii jumladaas marka yusallii waxay dhacday bacda nakiratin hayri maxda haddaad doontana waa xaalayne yusallii xaal uu yahay mid tukanaya haddaad doontana waa sifayna waxaa le rajulkaasoo yusallii tukanaya fain shiئta haddaad doonto qadarta yusallii min alficli wاlfaacil yusallii oo ficliga faacil ah sifatan ثaaniya waxaad ka dhigaya sifo labaad lirajulin sifa ثaaniya muxuu leeyahay hadda sifo hor uu lahaa oo ah saalixin li'annahu nakira maxaa yeele waa nakiro waqad wusifa awalan markii horena bisaalixin ayaa lagu sifeeyey sifadaasi xoogaa waxay gelaysay shaa'ibatu tacriif sababtuna waxay tahay waxaa macruuf ah nakirada nactigeedu wuxuu faa'iideeyaa takhsiis sooma ahayn nakirada nactigeedu muxuu faa'iiday jiray takhsiis macrifadana muxuu faa'iiday jiray ya tawdiix haddaba takhsiiskaas macnihiisu wuxuu yahay haddii aad dhihi marartu birajulin nin baan soo maray marka aad tidhaahdo haada allafdu yaqacu calaa kulli rajulin fi اddunya nin kasta waa ku dhec karaa marka laakiin marka aad tidhaahdo rajulin saalixin marka aad tidhaahdo rijaashii in badan oo ka mida lafdigaa saalixa waa ku baxayaan qaybaa soo haree marka shuyuucii badnaa oo markii hore ku jiray oo ah kullu rajulin hadda meesha ma yaallo ee qayb rijaasha ka mid aha meesha taalla in kastoo rajulkaasi uusan macrifoobin laakinnahu qariibun min almacrifa marka wuxuu u dhexeeyaa macrifanimo iyo nakiranimadii uu marka u dhexeeyaa saas daraaddeed marka jumladan haddaa doontana waa xaalayne adoo ka fiirinaya in xoogaa macrifnimadu usoo dhow yahay haddaa doontana waa sifayne adoo ka fiirinaya macrifo oo maxdi yani inuusan usan ahayn wain shiئta qadartahu yusallii wafaacili xaala minhu ay min rajuli liannahu qad qaruba min almacrif maxaa yaele macrifada ayuu ka og dhowaaday biikhtisaasihi bisifati اluulaa maxaa yeelay wuxuu takhsiis ka helay sifadii hore wahiya saalixun ayuu takhsiis ka helay ومiثaaل الجuملaة الmuxtamila lilwajhayni jumlada labada wajiba ixtimaasha mihaalkeedu wuxuu yahay الصفة والxاaل الجuملaة الواaقعة جuمlada dhacday baعda الmacriفة غayr الmaحضة qowluه taعaalى miثaalkaasi waa qowluه taعaalى kamaثل الحimaari يxmilu أsفاarا maثل الذiina xumiluu التwraaةa ثuma lam yaxmiluuha kamaثل الحimaari waxay la mid yihiin dameer dameerkaasoo yaxmilu asفاarا mujaladaat dhabarka ku sidaa asفاar waa jamcu sfrin wa huwa almujalad min alkitaab marka asfaaran kutub in laga wado iyo mujaladaad in laga wado suurowdaa marka faina almuraada bilximaari hunaa ximaar meeshan waxaa laga wadaa aljinsa min xayثu huwa jinsiya laga wadaa asha alximaar ku jirtana ku jirtana waa ashii hee jinsiyada ahayd laa ximaarun bicaynihi ee loolama jeedo dameer khaas ah lagama wado haddii ximaar bicaynihii loola jeedo asha ku jirtahay maxay noqon lahayd haddii ay noqon lahayd haddana midda ku jirta waa middii hee jinsiyada ahayd haddaba tacriifku waxa uu ka yimid waxay tacriifinayeen jinsi ilaan asha waxaa dhici karta waxay tacriifinaya inuu jinsi yahay marka ajnaastii kale ayay ka socday marka wdu tacriifi اljinsi midka tacriifkiisu ashri jinsiyada uu yahay yaqrubu min annakira nakirada waa ka agdhow yahay fi lmacnaa xagga macnaha ilaan jinsiga afraadaa ku hoos jirta afraaddiina hadda fardi ka mida lama cayimin tacriifku marka wuxuu uga yimid ajnaastii kalaa laga soocay nakiranimaduna xaggay uga jirtaa haddii afraadda jinsiga ku hoos jirto oo dhan uu ku dhacaa ximaarkaas فتxtamiل الجuملaة min qowli yaxmilu asفاarا waxay اxtimaashaa min alficli والfaacil والmafcuuli wajhayni laba waji اxtimaashaa أxaduهuma alxaaliya xaal in laga dhigo لأnna الximaara waqaca bilafdi الmacriفة maxaa yeele ximaarkii waa macrifo oo almucarifaha gashay waana ashii jinsiyada ahayd wاlwجه الثaanي asifa waa اxtimaalaa لأnnahu ay ay اlximaar kanakira nakiradu la mid yahay fi lmacna xagga macnaha min xayثu shuyuuc xagga intishaarka oo afraaddiisa hee uu ku dhaca marka ximaar gaara lagama wadee himaara uun loola jeedaa wallahu aclam